baabu icmaali ismi alfaacili lmunawan wain dakarta faacila munawanan fahuwa kamaa low kana ficla bayina farfac bihi fi laazimi alafcaali wansib idaa cudii bikuli xaali taqulu zaydun mustawin abuuhu birafci midli yastawi akuuhu waqul saciidu mukrimu cuhmaana binasbi midlu yukrimu lfaydaana ama addayfaan wain dakarta haddaad sheegto faacilan faacil haddaad sheegto faacilkaasoo munawanan la tanwiiniyey fa huwa isagu kamaa low kaana hadduu ahaan lahaa oo kale weeye ficlan ficil oo bayinan cad sariix ah ee farfac waxaad ku raficisaa bihi faacilka fii laazimi alafcaali afcaasha laasimka ah wansib waxaad ku nasbisaa mafcuulka idaa cudiya kolkii la gudbiyo bikulli xaalin xaalo walba oo axwaashiisa ka mida taquulu waxaad odhanaysaa zaydu ninka zayd la yidhaahdo mustawin miduu eg yahay weeye abuuhu aabbihi uu taagan yahay birafci baad odhanaysaa mithlu yastawi mathalan mathal oo mithlu yastawi wuu eg yahay oo kaleeta ah akhuuhu walaalkiis sida ficilkiisii waqul waxaad tidhaahdaa saciidu ninka saciid la yidhaahdo mukrimun mid karaamaynhaya weeye cuhmaanan waa mucaddihi binasbi mithaal ee nasbo mithlu binasbi binasbi lmafcuuli mafcuulka nasbihiisa mithlu yukrimu dayfaana martiduu karaameynhayaa iyo wixii lamidka ah waa jiraa nusax weeye taqulu zaydun mushtarin abuuhu birafci mithlu yashtari akuuhu waa sax weeye waxaan meeshan aan bilaabaynaa baabu icmaali ismi alfaacili markaynu ka soo hadalnay faacilkii waynu ka soo hadalay mafcuuladii qaar ka mid ayaa halkan musanifku wuxuu doonaya inuu ka hadlo ismigii faacil camal buu sameeyaa ficilku sida uu camal u sameeyo oo faacil u qaato oo mafcuul u qaato buu ismiga faacilla faacil iyo mafcuul u qaataa waa ujeeddada way ujeeddada uu baabkan uu ka leeyahay sheekhu ismi faacil maxaa la yidhaahdaa ism faacil waxaa la yidhahdaa maa dalla calaa xadatin wa faacilihi jaaran majra alficli min alxuduud wasalaaxiya waxaa la yidhahdaa ismi faacil waa waxa ku tusiyey xadath wax dhacay ama dhacaya xadadkii dhacay iyo faacilkii oo iswata buu ku tusinhayaa wuxuuna soconhayaa ficilku sida uu soconhayo bimacnaa waddada uu ficilku marabu buu marayaa xagga xuduudka iyo soo darinta ismiga faacil laakiin wuxuu kaga duwan yahay ficilka xuduudkiisani xadadka ismiga faacil saddexba wuu aqbalaa wuxuu ixtimaalaa wax tegay iyo wax jooga iyo wax soo socda ficilku sida uu saddexdaa qaybood u ahaa kolka la yidhaahda maa dalla calaa xadatin wafaaciluhu waa fasal wafaaciluhuda oo waxay ka saaraysaa ismiga mafcuul matalan madruub oo kale xadad buu ku tusiyey wax dhacay wax la garaacay mafcuulkiisiina wuu ku tusiyey oo kii la garaacay wuu ku tusiyey laakiin kii sameeyey ee wax garaacay kuma tusinhayo madruub waa la garaacay kolka laleeyahay kii wax garaacay kuma tusinhayo ayib weliba waxaa ku baxay ficilkiiba hadana meeshaa ku baxay sababtu waa maxay ficilku sida masderku xadad ku tusiyaa iyo zaman laakiin wadciguu kugu tusiyaa faacilku laakin iltizaam buu kugu tusiyaa oo mar haddii faacil aad aragto de wax la sameeye wey wixii sameeyey baa laabudda meeshan jooga jaariyan majra alficli fi lxuduudi wasalaaxiya intaa way inta ugu muhiimsan oo qaacidan la raba inaad ku fahantaan ismigan faacili sida ficilkii oo kaleeto buu bimacnaa xadadkiisu u yahay xagga salaaxiyada waxaa halkaa ku baxaya sifada mushabahada sife mushabaho oo inta badan lagu qalda ismiga faacil ba halkaa ku baxaysa sida ba xasanun oo kaleeto xasanun wanaag iyo ismu tafdiilka afdal oo kaleeto ha tiri axsan oo kaleeto lianna waa maxay labadaasi kuma tusiyaan ilaa cala hubuut ismiga faacil iyo sifada mushabbahada waxa u dhexeeya iyo ismu tafdiilku labadaas waa iswataan waa isla sifo ismiga faacil waxa uu ku tusinayo waa xuduud iyo tajadud wax horay u dhacay wax dhici doona wax hadda dhacaya laakiin sifada mushabbahadu iyo ismu tafdiilku waa cala dawaan bay wax ku tusiyaan matalan ba faacilun kolka hadda la dhaho ismi faacilna way noqon kartaa sifa mushabahana way noqon kartaa lakiin maxaa lagu kala saarayaa waqtiga la sameeyey hadduu yahay waxani wax weligii lamacnaha weligii faacil uuna samaynhaya weligii waa sifa mushabaho laakiin haduu yahay waxani wax hadda la samaynhayo oo shalay la sameeyey oo berri la samaynayo taxadud iyo tajadud aqbali kara waa maxay waa ismi faacil matalan baa daaribun wuu garaacayaa baa la uhi hebel daaribun wuu garaacayaa waxaa ixtimaashaa ninkani waa nin ba garaacidda caan ku ah haddana wuu garaacayaana way dhici kartaa wuu garaaci doonaana way dhici kartaa laakiin u fiirsada haddii sife mushabbaha uu yahay sifada mushabbahadu xasanun wanaag wanaaggaasi waa wanaag weligii ah weligii xasanulwejhi ninkan wejigiisu waa qurux badan yahay weligii kama fuqayo kama fuqahayo xoogaa khilaaf yar bay soo geliyaano asmaada ilaahay magaca ilaahay kolka la fiiriyo ee ismiga faacil ah muxuu kugu tusiyaa matajadud maya bay isaga lafdigaa laga faa'idaysanayaa lafdigaa macnaha isaga laga faa'idaysanayaa ayib haddaba ismigaa faacil ee munawanka ogow camalka uu samaynhayo labu ismiga faacil horta u qaybsamaa ismiga faacil al inuu wato sida addaarib oo kaleeto ashaasina waa mawsuula isha asha uu wato ismu faacil waa almawsuula addaaribu ay aladii yadribu imaa inuu yahay mujaradun min al al inuusan wadanin sida daaribun faacilun jaalisun labadaasaa horta loo kala qaadaya ismiga faacil waxaan ka hadlayna ismigii faacilme hore baynu faacilu soo baranay waa fa ismigan faacil camalka uu samaynhayo haddaba ismigii faacil en sarfigi kusoo qaadanay ima inuu al wato iyo inuusan al wadanin sideeba u camal fala marka hadaba ismiga faacil hadduu alwato wato wuu camal falaa mutlaqan bilaa shardi amal camal falaa bilaa shardiba camal falaa waxaa laga wadaa ficilkiisii baa la fiirina ficilkiisii wuxuu samaynhaya buu samaynhayaa hadduu ficilkiisu ahaa mucadde mafcuul buu u gudbayaa hadduu laazim ahaana faacil buu qaadanaya bimacnaa ismigan faacil waxna wuu rafcin waxna wuu nasbin sida ficilku wax u nasbin jiray una rafcin jiray ayib waxaan loo kala qaadayni kolka lagu lehay wa camal falaya mutlaqan ama maadi ha ahaado waxaanuu ku camal falayo ama xaal ha ahaado waxaanuu ku camal falayo ama mustaqbal ha ahaado oo wax soo socdo ha ahaado waxaan loo kala qaadin ama ictimaad ha haysto waxuu ictimaado ku camalfali ha haysto ama yuusan haysanin waa mid ilaa wa ilaaba al haddaad aragto ismu faacil wa camal falaa matalan waxaad odhanaysaa haada daaribu kan garaacaya zaydan zayd garaacaya waxaanu nidhi looma shardinaya garaacaas shalay daraad maanta wax soo socda addaaribu zaydan sooma waxaad dhihi kartaa amsi addaaribu zaydan amsi addaaribu zaydan hadan addaaribu zaydan alaana waad odhan kartaa saddexda u camal falahaya addaaribu zaydan addaaribu ka garaacaya zaydan zayd garaacaya camalka hadda u sameeya waa maxay waa mafcuul waa nasbu addaaribu waa ismufaacil muxuu camal falay zaydan buu nasbu ugu camal falay ayib haddii uu mujaradu min al yahay ka waran marka hadduusan al wadanin goorna mithaalka markaan aragnaad fiirinaysaa al hadduusan wadanin wuxuu samaynhayaa camalkii ficilkiisuu uu samaynhayay bas intaasuu ku egyahay isagu war sida hadda oo kaleeto ama mucadda ha ahaado ama laazim ha ahaado laakiin laba shardi baa loo shardiyaa hadduu al wataba inu dhigo biduuni shardin laakiin hadduusan al wadanin mujarad min alyahy oo daalib oo kale matalan uu yahay maxaa loo shardiyaa laba shardi kownuhu bimacna alxaali walistiqbaal wuxuu ku camalfali karaa un xaal iyo istiqbaal halkan maxaa ku baxay hadduu ismiga faacil mujaradun min al yahay kuma camalfali karo maadigii waa markuu mujaradun min al yahay mujaradun min al kolku yahay daaribun zaydan amsi ma odhan kartid laakiin ad daaribu zaydan amsi bayna markii hore lahayn waa kow shardiga labaad ictimaad waa inuu wato ictimaad waa inuu wato ictimaad ictimaadku waxa weeye waa wax taageeraya oo u cuskanayo oo u ku camal falayo ictimaadkaas wuxuu noqon karaa istifhaam wuu noqon karaa waa kow nafyina wuu noqon karaa wax la diiday waa labo warna wuu noqon karaa war isaga laga warramayo waa saddex mawsuufna wuu noqon karaayo tilmaan la tilmaamayo wuu noqon karaa ictimaad hadduusan ictimaad wadanin asalkaba ismiga faacil ee mujaradun min ala biduuni ictimaad ma camal samaynaya maya laba shardi baan u shardinay shardiga koowaad waxaanu nidhi kuma camal fari karo maadi laabudda waa inuu yahay ismiga faacil mid aqbalaya alxaal walistiqbaal waxaa meeshaa ka baxay sida kii hore saddexda isagoo ku camalfalahayey biduuni shardi ma isagoo ku camalfalahayey maadi iyo wax soo socda iyo wax muxuu ahay hadda jooga saddexda ku camalfalahayey waxaynu yidhi laabudda kaa hore looma kala qaadaynin ictimaad ha wato yuusan wadan istifhaam ha galo nafyi ha galo isku mid buu ka hore asha wataa hadduusan alwadin wadin lakin shardi labaad buu leey oo ah laabudda waa inuu ictimaad haysto wuxuu cuskado oo u kaalmeeyo inuu camalkan gaadho ictimaadkaasina wuxuu noqon karaaba inu yihi istifhaam adaaribun zaydan adaaribun zaydan ictimaad waa inuu wato waxaa kamid a baynu nidhi ictimaadkaas war waa inuu wato mukhbir waa in laga waramayo zayd kii garaacay weeye ninkani matalan waa war laga waramayo waxaa kaleeto camal oo shardi ah bal u fiirsad aan ictimaadka waxaa noqon karta nafyi inuu wato nafyi diidmo maa daaribun zaydun camran muxuu wataa nafyi ma daaribu mid garaacaya maaha zaydu ninka zayd la yidhaahdo camran mid garaacahaya ma aha hadda wuu camal falay hadda nasbi iyo iyo rafco labadaba faacilla wuu qaatay mafcuulla wuu qaatay ayib hadu istifhaam watana waa adaaribun zaydun camran adaaribun mid garaacaya zaydun ninka zayd la yidhaahdo miyu miyuu garaacayaa marartu birajulin daaribin camran marartu waxaan soo maray birajulinin ninkaasoo daalibin garaacaya camran garaacaya muxuu wataa mawsuuf waa sifo ayib iyo inuu wato baynu nidhi maxay mukhbir war laga waramahayo war isaga laga waramayo waxaad leedahay walle ninkan kadeetaay zayd buu garaacay ninkan kadeetaay waa ninkii zayd garaacay ayib labadaa shardi buu wataa shuruud kale baa jira oo bacd alculamaa ay raaciyaan laakiin labadaasaan kusoo gaabin haynaa muhiimaddu marka la raba ardaygu inuu barto ismiga faacil wa camal falaa wa camal falaa waxaa laga wadaa ficil soo faacil ma qaadan jirin iyo mafcuul sidii oo kale buu faacil la qaadanayaa mafcuul la qaadanayaa bimacnaa wuxuu samaynayaa godaal iyo kordhig maxaan ku kala garanaya ficilkii baa dib u fiirinaysa hadduu ficilku uusan um, uu laazim de dee bu qaadan jiray kana faacil bu qaadan hadduu ficilku mucadaha mafcuul u gudbi jiray mafcuul buu qaadanaya isaguna wuu nasbin hayaa ficilkiinbuu ku xidhan yahay bes ayib kaasuu marka musanifku ka hadlayaa ayib wain dakarta haddaad sheegto faacilan faacil faacilkaasoo munawanan la tanwiiniyey fa huwa kaasi kamaa low kaana hadduu ahaan lahaa oo kale weeye ficlan ficil oo bayinan cad ee farfac ku rafci bihi isaga faacilkaa fii laazimi alafcaali afcaasha laasimka ah hadduu ficilku maxay ahaa ismigan faacil ila ficil buu ka yimid sooma ficilkuu ka yimid hadduu laazim ahaa wey wansib ku nasbi ismigii faacil idaa cudiya wansib ku nasbi mafcuulahu meeshaa kugu jirta ismigii faacil idaa cudiya kolkii la gudbiyo bikulli xaalin xaalo walba uu ku sugan yahay xaalo walbo ismigan faacil ama xaalo walba oo ficilkiisu u ka yimid musanif wuxuu ku yidhi wain dakarta haddaad sheegto ayuha saa'il faacilan oo munawanan ismi faacil oo munawan ah war kolkii la dhaho ismi faacil oo munawana ah, qeydkaas muxuu noo faa'iideeyey alma wato maxaynu nidhi laabudda waa inuu ismigan faacil laba waa mid ama alma wata ama ma wato miyay dhici kartaa marka tawiin iyo al inay meel isugu yimaadaan shardibu durba meeshaan ku sheegay oo waa maxay waa ismiga faacil e ee mujaradun min al ah mujaradu min al waa kaynu labada shardi u shardinay war sama xasuustaan laba shardi kaan u shardinay ayib wuxuu yidhi ismi faacil oo munawan ah haddaad aragto wuxuu ku leeyahay sheekhu fa huwa ficilkaasi en ismigaa faacil camal buu samaynhayaa oo wuxuu samaynayaa ficilkiisii camalkuu samayn lahaa laabudda camalka ficilkaasina waa inuu ficilkii macluumka iyo meesha maxaa ku baxaya majhuulkii majhuulkii waa miaalinen waabaka faacilkaasi bilaa shardi buu camal falahaya ficilkiisu hadduu laazim yahay oo hadduu ficilkanu ka yimid laazim yahay faacilkiibu isna rafcin mafcuulkiisana wuu nasbinayaa hadduu yahay mucadde shuruudii hadda aynu soo sheegnay waa goorma ficlan bayina buu ku wuxuu halka ka wadaa sariixana hadday intaas dhacdo he farfac bi ku nasbi damiirkaasi xagguu noqonaya ismigii faacil ismigaa faacil ku nasbi ficlan faqad faacilan ku rafci hal faacil ah mafcuul uma gudbi karo leanna ficilkiisi uma gudbaynin maxay mafcuul uma gudbaynin xaggee fi laazimi alafcaali afceesha teeda laazimka ah teeda laazimka ah waa goorma ismiga mafaacil kolku uu camal samaynayo oo rafca uu samaynayo oo faacilka bese qaadanayo waa kolkuu ficilku ka yimid yahay laazim ee uusan ahayn mucaddo uusan ahayn wuxuu ku yidhi wansib ku nasbi wansib faacilan faacilka ku nasbi mafcuulahu faacilkii waxaa lagu nasbinaya soo maha sida markii hore faacilka wax lagu rafcinayay ismiga faacil ku nasbi mafcuulkiisa mafcuulka kolka lagu dhaho afcaashu mafaaciisha ay qaadato saddex nooc bay ahayd ficil qaadanaya hal mafcuul iyo ficil qaadanaya laba mafcuul iyo ficil qaadanaya saddex m sidii oo kale unbaad kana ku nasbinhaysaa haddaad ismi faacil ka keento ficil hal mafcuul qaadanaya hal mafcuul baad ku nasbin haddaad ismigan faacil ka keento ficil qaadanaya laba mafcuul laba mafcuul baad ku nasbin haddaad ismigan faacil ka keento ficil saddex mafcuul qaadanayay oo calimo oo maalan baa aclama la yidhi oo hamsatulwasl hamse la geliyey saddex mafcuul baad ku nasbinaysaa ficilkiisa idaa cudiya markii la gudbiyo waa kolkii la gudbiyo bikulli xaalin xaalo walba xaaladaasi laba ixtimaasha ah in laga hadlayo ismigan faacil iyo in laga hadlayo ficilkii ismiga faacil laga keenay macnuhu markaa u iskhilaafayaa oo bikulli xaalin waxay noqon fii kulli xaalin oo min axwaalihi faacilkan axwaashiisa waxaa isku mid a ah ama mufrad ha ahaado ismiga faacil ama muhana ha ahaado ismiga faacil ama jamac ha ahaado ismiga faacil hadii aadan gudbinin adigu la wax lagu gudbiyaa jiray soo garanaysaan ficilku hadduu laazim yahay jaara majruur baa lagu gudbin jiray hamza lagu gudbin jiray soo ma waa sidii oo kalena isna haddaadan gudbinin mar hadduu gudbada wuxuu noqonaya ficilku mucaduu noqonaya lakin ficilku intuu laazim yahay ma gudbi karo laazim caliis waxa wey mafcuuluma gudbi karo ayib kanuba wuu wanaagsanaaday oo kale hadda ahayd wuu wanaagsanaaday ninkan isagunbaa wanaagsan laakiin kolkii la gudbiyey maay waxay noqonaysaa akrama zaydun camran marka had ficilkiina soo ma jirta faacilkiina wuu rafciye mafcuulkiina wuu u gudbay lana ficilku wuxuu noqonayaa muxuu ahaayey wuxuu noqonayaa ficilkii markaa wuxuu isu bedelaya mucadi waxaa kaloo loo kala qaadaynin ismigan faacil ee mujarad ha ahaado ee masiid ha ahaado ficilka u fiirsa ismiga faacil waa labo ismi faacilo ulaati aad soo garanaysaan mujarad iyo ismi faacilo oo masiida masiidkaasi ama rubaaci ha ahaado ama khumaasi ama sudaasi ha ahaado matalan ba daaribun iyo mudribun oo kaleeto akrama mukrim buu noqonaya ismigiisii faacil waa waa mujar waa masiid soma jeedaan eh, mid haduu yahay matalan ba inalaqa daaribun oo kale faacilun jaalisun oo kaleeto waxaa kaleeto oo dhici karta in laga wado isagoo mutlaq ficilkiisu u yahay bimacnaa ficilkii ismigan faacil laga keenay mudlaq isagoo ah oo aan loo kala qaadaynin ficilkan inuu mujarad ahaa sida darabo oo kaleeto sida daxrajo oo kaleeto iyo inuu masiid aha sida tacallama oo kaleeto istakhraja oo kale tacallama hadda waa masiid ismigeeda faacil muxuu noqonaya mutacalim mutacalim dad intaad nin la hadasha ku tiraahdo mutacalam baa tahay waa khata wey mutacalim baa tahay waa inay tirahdo mutacalim mid baranaya lakin mutacalam waa maxay mid wax laga baranayo wey lagu baranayo ayib matalanba mithaalkiisi awe marka mithaalkiisi awe taqulu waxaad zaydu ninka zayd la yidhaahda taquulu waxaad odhan ismigii faacil oo rafcistay faacil ficilka laga keenayna laazim u yahay taquulu waxaad odhan zaydu ninka zayd la yidhaahdo mustawin miduu eg yahay weeye abuhu aabihi ismiga faacil hadda waa maxay mustawin faacil buu qaatay oo ah abuuhu abuuhu hadda waa faacil waa marfuuc calaamatu rafci haye alwow niyaabatan can indama lnahu min asmaa alkhamsa hamoodin un in lagu lagu garab taagnaanhayo un isagoo icraabku ka daahirahayo hamoodin soo ma jeedin haddaba zaydu ninka zayd lahado mustawin istawa lmaau biyihii baa ekaaday ficilku waa laazim istawa lmaau biyihii baa ekaaday soo ma jeedin istawa ficilki almaan waa maxay waa faacilkii say isu leegyihin fiiri hadda ismigii faacil waa mustawin wuxuu qaatay faacil oo ah abuuhu siduu is uu u qaatay hadda matalanba istawaa abuuhu baad odhanaysaa istawaa zaydun zayd baa ekaaday ayib wuxuu ku yidhi birafci xaal aada rafcinayso mithlu yastawi rafcan oo ka mithli yastawi akuuhu walaalkii waa egyahay ismiga faacil ficilkiisuu shabaha waxaa isku mida ismigan faacil qaabku wax u rafcinaya iyo qaabku ficilku wax rafcin mithaalkana ku qaldamina mithaalkan hore wuxuu kuugu mithaaliyey ismigii faacil oo rafciyey faacil rafcistay wuxuu kuu daba dhigay soomaadan aqoon jirin inuu faacilku inuu muxuu ahaa ficilku faacil rafciyo sidii oo kale yastawi akuuhu oo kaleeto hadda yastawi waa ficilkii waa mudaaricii yastawi waa ficil akuuhuna waa maxay waa faacilkiisii bal hadda ufiirso yastawi akuuhu ismigiisi faacilla waa maxay mustawin abuuhu amustawin akuuhu mustawin camuhu waa isku mid wuxuu ku tusayaa bimacnaa ismiga faacil kolkaad doonayso inaad garato inuu faacil rafciyo ogow ficilkii faacilka siduu rafcinayo oo kaleeto weeyaan isku mid buu ka wadaa mithlan waa mithlan oo ka mithli رفع اlficli faacilahu haye inku hada sheekhu su-aashiisa ka dhig haye mithaalkan soo maaha labaduba waa laazim laakiin labada miaal baa waxaa yihiin marna ficilkii oo faacilkii qaatay oo ka dambe ah yastawi akuuhu marna ismigii faacil oo qaatay faacilkiisii laba gooraba laakiin ficilku waa maxay waaba istawaaun istawaa wuu ekaaday istawaa ficilkii ilen horey baynu usoo qaadanay len maanta kan waa shaqadiini weeye istawaa daariceed waa maxay yastawi ismigeedii faacil waa maxay mustawin ismigeedii mafcuul waa maxay waa muctalila waa mustawan mustawan weeye haye masarkiisi wa maxay istiwaan istiwaan ayib halka wuxuu ku mithaaliyey ismigii faacil oo faacil qaatay halkana wuxuu ku mithaalinayaa ficilkii oo mucaddo ah oo sidoo kaleeta qaadanaya faacil iyo mafcuulkii oo mafcuulkii nasbinhaya waqul waxaad tidhaahdaa waa ka mucaddihi saciidu ninka saciid la yidhaahdo mukrimun wuxuu karaamaynaya waa akrama meesha laga keenay karwa ma aha waxaad ku garanaysaa ismiga faacil mukrimun wuxuu karaamaynayaa cuhmaana cuhmaan buu karaamaynayaa u fiirsada hadduu ficilku mucaddo yahay muxuu nasbin jiray mafcuulka haddana ismiga faacil ee laga keenay ficilkii mucaddaha sidoo kale wuxuu nasbinayaa maxay mafcuulka binasbi xaalaad nasbinaysa binasbi cuhmaane weeye nasban oo ka mithli yukrimu dayfaana ah ficilkiisiina waa ka fiiri yukrimu wuxuu karaamaynayaa zayd ninka la dhaho een saciid addayfaana martiduu karaamaynayaa isku midkii wuxuu ku yidhi waxaad odhanaysaa ismigii faacil oo camal falayo oo mafcuul nasbinhayo waxaad tidhaahdaa ninka la dhaho saciid saciid hadda danteedna ma aha saciidu ninka saciid la yidhaahdo waa mubtade mukrimun wuxuu karaameynhayaa he cuhmaana mu karaamaynaya cuhmaanan haddaad tidhaha bal ka waran waa khata cuhmaana waa waxa hadda loo keenay alifka waa aliful iطlaaq waa gobayga an cumaan waa maay malnsari malansari calam iyo ziyaadat alif wannuun ayib haddaba ismigii faacil waa mukrim mafcuulka waa mucaddana ficilkiisu meeshu ka yimid mafcuulka uu nasbiyena waa maxay waa cumaana ficilkiisiina sidoo kaleeto unbu faacilkiisa unbu mafcuulkiisa u nasbin jiray yukrimu wuxuu karaamaynayaa saciid faacilkii yukrimu addayfaana martiduu karaamaynhayaa saciidun mukrimun cuhmaana buu ahaa waa faacilkii saciidkan ogaada hadda waan len waa mubtadi warwarkaa waa la fahmay soo ayib saciidu ninka saciid la yidhaahdaa mukrimun wuxuu karaamaynayaa laakin waxaydan iga jawaabin waxaanoo nidhi al hadduu wato bilaa shardi bu camal falaa al hadduusan wadanin laakin shardi buu ka camal falaa bishardi waa inu ictimaad wadaba inu nidhi istifhaam miyuu wataa hadda maya nafyi miyuu wataa hadda maya muxuu wataa hadda khabar waa mukhbir wa laga warramahayaa sooma jeedaan wuxuu saciidun mukrimun cuhmaana saciid wuxuu karaamaynahayaa cuhmaan buu karaamaynahayaa cumaan buu baab lmasder ya uusan wadanhaa sida sida haddoo kale hadda ma wato hadda wa alla wuxuu wata almukrim lama oranin lakin waxa la yidhi mukrimun asaciid lama odhan lakin waxaa la yidhi muxua saciidun mukrimun baa la yidhi hadda iyo mustawin almustawi lama odhanin waa afar bayt soo maaha baab kale soo kuma darno ah, baabulmasderi masderka baabkiisii wey masderka intaynaan gobayga gaadhin isagaana aan si furfurno ila ismu faacil waynu sii furfurnay soo si albaabka aynu horta sii galo baabka kolka yidhaha baab wa mesha wax laga gala soo maa albaabka waa in lagu furo lakin hadduu albaabku xidhan yahay adu intuu gudaha gale ku kudhaahdo maanta eh, muxuu ahaayey waan ku marti qaaday albaabkaad soo garaacday soo gal buu ku yidhi waan xidhan yahay suurtagal ba albaabka waa in lasii furo masderku waa maxay horta masderku wuu dhib yar yahay laakin sheekhu aad buu masderka u hadda <laughs> laakin waa ka ugu dhib yar lakin waa adkeeyey liannahu qaab badan buu oga hadlay masderku luqada waxaa lagu dhahaa ismun limaxalli suduuri shay shaygu meeshuu ka yimid buu magacu yahay waxbaa la garaacay garaaciddii meesha ka timid buu magacu yahay waxbaa la cunay cuniduu magacu yahay meesha cunidan asalkeedu ay ka timid istilaaxa laakin waxaa la yidhahda waa min xayu huwa lmasder kolkii laga wadee weliba mafcuul mutlaq kolkuu yahay weeye waa ismun daalun cala alxadath masderku waa ismi ismigaasina xadad buu ku tusiyaa almushtamil calaa xuruufi ficli lusuul laabudda masarku waa inuu wato ficilkiisii xuruuftiisi inuu wato weeyaan hadduu wadan waayo xuruuftii ficilkiisa masar noqon maayo calamna waa inuusan ahayn hadaad fahantaan idinku intaas insha allah ismun daamin cala xadad kolkii la yuri waxaa halkaa ku baxay wax alla wixii aan ism masder ahayn oo dhan ba meeshaa ku almushtamil calaa xuruufi ficli kolkii intaa weyntaan raba inaad fahantaan laabudda masderku waa inuu wato xuruuftii ficilkiisa ismulmasderka ku baxaya liannahu ismulmasderku ma wato ficilkiisii xuruuftiisii ma wato maalanba iktasala guslan hadda guslan masder ma aha waa ismasder sababto a masderku waa inuu wato laabudda xuruuftii ficilka iktasala guslan baa lagu yidhi wakaas masderku waa kaas soma jeetid kaas liannahu iktasala iktisaalan xuruufta dhan buu wataa sida matala daraba uu garaacay darban xuruuftiisa dhan buu wataa laakiin iktasala guslan baa la uhi tawada'a wudu'an waa isu masder lakin masderku waa maxay tawadu'an tawadu'an tawada'a wuu weysaystay wudu'an wudu'an walaysa caalam kolkuusan aynu nidhina ismulxadad baa ku baxay oo waxaa jira wax xadad oo dhacay laakiin caalam oo magaca sida fajaari oo kale alfiyaan ku gaari doonaa insha allahu tacaala fajaari lilfajra fajaari waa waa ku xun waa asal waa fujuurku asal u yahay waa caalam oo lilfajra wax walba oo xun baa waxaa la yidhahdaa fajr jamaad oo kale haddaba ismulxadadku waa labo inuu wato xuruuftii ficilkiisa usuushiisa waa masderka iyo inuusan wadanin waa maxay waa ismulmasder ismulmasderku iyo masderku labaduba waa xadad dhacay laakiin xadadkana waxaa la fiirinayaa miyuu wataa xuruuftii ficilka oo dhan mise ma wato hadduu wato waa masder hadduusan wadaninna maxaa la dhaamayn un idhi ismulmasder tawada'a wuduu'an hadda waa maxay liannahu ma wato xuruufta ficilka oo dhan qaar ma wata lakin ma wada wato tawada'a tawadu-an hadda waa maxay waa masder liannahu muxuu wataa xuruuftii oo dhan buu wataa ayib marka waa la fahmay soo maa waxaanu nidhi waxaa la dhahaa maa dalla cala alxadath almushtamili calaa xuruufi ficlihi اlusuul waa waxa ku tusiya wax dhacay oo xadatha waana inuu wato xuruuftii ficilkiisa asalka ahayd weliba xuruufta asalka ah la xuruufta ziyaadada lama rabo laakiin xuruuftii asalka ahayd ee ficilka waa inuu wato ayib isaga haddee masderku sii qaybsamo oo marna waa masder marna waa mafcuululmutlaq marna waa mafcuululmutlaq masderka u fiirsado waxaa la fiirinayaa masderkan kolkuu masder noqonayo waa marka lagu nasbiyo masdarnimo laakiin haddii wax kale lagu nasbiyo masder ma noqonayo waxaa loo yaqaanaa mafcuululmutlaq saa darteed masderka ajrumigu muxuu ku dari jiray masaadirta inuu yahay maxay inuu mafcuul yahay laakiin masderku weligii ma ahaada maxay mansuubun ma ahaado khabarka maxaa noqon jiray waxaa noqon jiray matalan baa masder ama daraf ama jara majrur soo garan maysaan faacila wuu noqon kara markaasoo kale masder ba waa masder ha laakin ma ba maya haddaba mafcuululmutlaqu iyo masderku fiihimaa wa wakhusuus meelana way isugu yimaadaan meelana way ku kala tagaan waxaa la yidhaahdaa kullu mafcuul mulaq masder walaa cagsa walakin laysa kullu masderin mafcuul mulaq soo ma jeedaan waxaynu nidi kullu mafcuul mulaq masder mafcuul mulaq haddaad weligaa aragto waa masder laakiin walaa cagsa oo waa maxay walaysa kullu masderin mafcuul mulaq masder weli ma noqon karo mafcuul mulaq matalan masderku hadduu noqdo faacil ama uu khabar noqdo miyuu noqon karaa mafcuul mulaq maya laabudda mafcuul mulaq waa inuu mansuub yahay laakiin masderka weligii looma nasbiya looma shardiyo inuu kor dhigan yahay matalan darabtu waan garaacay darban garaacid baan garaacay yajtamicaani way ku kulmeen darban hadda waa mafcuululmutlaq waana masder waxaanu i masderku ismasder hadda lama odhan karo leanna wuxuu wataa xuruuftii ficilkii asalka ahayd oo dhan daraba waa daad iyo ra iyo ba darbanna waa masderkii daadkiina wuu wataa ra-diina wataa ba'diina wuu wataa waana masder waana mafcuululmutlaq masderku wuxuu la keliyoobayaa matalan ba yucjibunii dhahaabuka yucjibunii waxaa iyaabgeliyey dhahaabuka niyo tegitaankaaga dhahaab hadda waa masder lakin mafcuul mulaq ma ah lan mafcuul mulaq waxaynu nihi laabudda waa inuu yahay mansuub hadda kani waa maxay waa marfuuc yucjibunii waxaa iyaabgeliyey dhahaabuka ba tegitaankaaga mafcuul mulaqi laakin wuxuu la keliyoobayaa darabtu waan garaacay sawtan ul haddaan oran lahayn darabtu darban muxuu noqon lahaa haddaan waxaan idhi darabtu sawtan maxaa meesha hadda maaa waay masrib noqon waaye weliba u fiirsada qayb soo socota wey masderkii dhan hadda meesha ma joogo waxaa naaib ka noqotay aalo waxa wax lagu garaaco waa baabka matnigu inagu sheegi doonaa yaad fahanteen soo maa si yar adag buu uga hadlay adigu iska dhaafa masderku masderku waa bahalkaad garanaysaan ee mansuubka ahaa waa maxay masderku isagaa tilmaam marka waa ka masder wlmasder laslu wa ayu aslin wa minhu yaasax ishtiqaaqu lficli wa awjabad lahu nuxaatu nasba fi qawlihim darabtu zaydan darban ukaadi xukunkiisa beytka hore wlmasderu masderkii alaslu asalka wey tilmaantiis hadda maxaan nihi waa meesha wax ka yimaado wa ayu aslin asalkiise waxaa weeye wa huwa aslun kaamilun weeye meeshaasi waa asal dhammaystiran wa hadalka basriyiinta inuu masderku yahay maxay isagu asal laakiin kufiyiin waxay qabaan ficilka asala adaciif wa minhu isaga xaggiisuna ahaada yaa saaxi waa shaad hadda masderkaasi yaa saaxiibi iyo munaadahas baan leena waa shaade ishtiqaaqu lficli ficilka meesha laga soo jeexay laba faa'ido haddiisu ka raaciyey waa maxay masderku horta waa asalka wax laga keeno waxaa tidhi hadda daraba wuu garaacay yadribu wuu garaacaya akala wuu cunay yaakulu wuu cunaya jalasa wuu fadhiistay jaliis wuu fadhiisanaya war ficilkan kaleeto horta waxaan wax samaynaya xaggee samayntan laga keenay ma ficilkana asalkiia maya meesha wax laga keenay waa masderka daraba wuu garaacay darban garaacitaan ficilkan darabaa wuxuu ka yimid ismiga masderkee ah darban bay ka timid o isagaa laga soo qaatay buuhi saaxiibka ficilka isaga laga soo ishtiqaaqay bimacnaa ficilka iyo masderka yaa asala masderka laakin ficilku masder ma aha een asal ma aha hadalkaasi waa hadalka basriyiinta basriyiin baa saa qabta waana huwa saxiix laakin kuufiyiintu waxay qabaan ficilka asal ah matalanba darabtu darban darbatan daraba laga keenay laakin ficilkan daraba masderka darbana baa laga keenay sida saxda ah halkaad fahanteen soo maa ayib masderkii haddaba garanaya waxaynu nidhi masderku waa meesha uu wax soo fulo dad wax kaldhan wax ku garan weedaan waa meesha wax ka soo fulo matal masder fi luqati alcarab soomaaliya haddii masder tarjama xarfiya haddii la la la fasiro masder waa meesha wax kasoo fulo carabi haddii la idhaahdo asadr waa maxay wuu fulay dadkii baa kale fulay yasdiruuna maaha suuraة اlqasas walamaa warada maa madyana wajada calayhim matan min naasi yasquuna wajada min duni imra'atayni tadudaani ma ku jirtay ama sadri kuma jirin meesha kuma jirin ku jirto sooma horta laa naski xataa yasdura ricaawakaas ayd ogtahay sadri ku jiray qaalataa laa nasqi xataa yajra ricaa dadkan wax waraabsanay ilaa ay ka fulaan soona waa kutir geelu geel fulay gaari mahayaa ka gar fula ba meel laga kala fulay dix cidlood laga kala fulay bimacnaa meeshana meesha laga kala fulaya waa ayo ee lo iyo geela iyo ariga iyo shimbirta xataa shimbiraha soo aroora wad garanaysaa shanfare kolkuu hanjabahay inuu lahaa aniga iyo shimbirta baa wuxuu hi falama stadallad wastadallat aniga iyada intay baalasha saa tiri baan tartanay buui midka anaga ceelka hore ana uga horreeyey buui ordu agga qabo <laughs> ayib gobay masder uga fiican anuu sarfi uga fiican gobayga shanfare weligay ma arag lamiyat lcarab kulligii waa gramar waa naxwo weliba wada saxiixa masderka horta waa kaasoo isaga laga keenay haddaba xukunkiisu waa maxay ma rafca ma nasba masderka maxaan ku sameeyaa wa awjabad waxay u waajibisay waajibka waajib sharciaaba maya waa waajib nisbi a ah, sharciga unba wax waajibin kara xaaraantinimayn kara laakin waajibkan marba waajibka waxaa la fiiriya meesha uu yaallo istilaaxa hadda waxaa la wuri nalka oo guduudan waa xaaraan inaad marto laa yajuuzu cindahum lakin mjuuz eh, mxuu ahay eh, sharcigaba maya haddaad intaan dhinacba dhinacada fiirsan wax gaadho maraya jirin <laughs> waad iska maraysaa haddaba wawjabad lahu nuxaat wuxuu ka wadaa carabtii luqadan dejisay baa waxay dhaheen masderka qasab waxa ah ilaa nasbiya kolku qasabka noqon waa min xayu mafcuul mulaq laakiin weligii ma ahaanay waa kolkuu hadaad waxani masder yahay ood nasbin ood masdernimo ku nasbin waa qasab inaad nasbiso laakiin haddaad tidhahda kani waa masder oo waa mansuub mana nasbinaya suurtagal maaha ilzaam wey sankaad kaga talan tahay wa awjabad waxay u waajibisay lahu isaga laa yajuuzu lmukhaalafa kolka hadda dusuuradii akrinayaan maxay dhahaan iyo go-aamaday soo saaraan laa yajuuzu lmukhaalafa wa awjabad lahu nuxaatu nuxaad waxay uwaajibtay carabtii naxwada rag yaqiinay annasba nas bay uwaajibiyeen fi qawlihim hadalkooda ay yidhahdeen darabtu waxaan garaacay zaydan baan garaacay tababarkan hadda idin siiya waa zaydan waxay tahay soo saartaan darabtu waxaan garaacay zaydan zayd baan garaacay darban garaacitaan wakaa masderkii zaydanta hore hamoodin darabtu waxaan garaacay zaydan zayd baan garaacay darban garaacitaan hadda darabtu waa ficil faacil zaydanna waa maxay mafcuulbihi mansuub way raggu waa ku istaagi mafcuulka darban waa maxay marka darabtu zaydan darban way isku xigi karaan ficilka gadaal buu ka mari karaa masderku wuu ka soo wada hormari karaa keliya meel istaagi kara isagaana soo wada fa darba ariqaabi oo kale maxaa ka horeeya darban ka darba riqaab ayib waawjabad lahu nuxaatu nasba fi qawlihim darabtu zaydan darban baan garaacay darban baan garaacay ayib wa kalama allahu muusa takliiman ml <clears throat> haddaba masderkaas masderkaas intan hore baab labadan bayd saddexda babi soo socotay intaynaan gaadhin waxbaan idiinsi sheegayaa sirta saddexdaa bayd waa inaan idinsii sheego haddii kale fahmi maysaan masderkan kadeetaay ama mafcuulu lmudlaqa hadalka waxaa loola yimaadaan horta asalkaba saddex masderkan adkayn aada adkaynayso horay baan arrinkaa isagaa usoo qaaciideeyey adkayn la adkaynaya waa loola yimaadaa waa ko nooca uu yahayna caddayn la caddaynhaya waa loola yimaadaa tiradiisa cadadkeedu intay tahayna waa loola yimaadaa warmasarka maxamed ibn jir muxuu qaybsamaa saddex muakidun licaamilihi ama licaamilihi eh, muakidun linawcihi muakidun licadadihi masarkani inuu adkaynahayo maxay caamilkiisi darabtu waan garaacay darban garaacitaan baan garaacay darabtu waan garaacay mar haddaad tiri waabad sheegto ninkan inaad garaacdo waxaad daba dhigtay laakin darban maxaad ka wadaa waad adkaynaysaa waa shaki kuma jiraan garaacay darabta waan garaacay aro iska leeyahay haddaba dhigi bes darban bimacnaa waan dilay dil soomaalida wa aad ba isticmaasha ku jira af soomaaliga masirku waan garaacay garaacitaan weliba weliba garaacitaan baan garaacay bay kuleeyihin sidau yahay ba isticmaala garaacitaan adag garaacitaan badan waa saddexdii u qaybsamaya w darabtu darban wuxuu aday adkaynayaaba n hadda maxay <clears throat> noociisa caamilkii matalanba sidoo kaleeto inuu caddaynayo caamilkiisii oo waa maxay matalan ba rajaca alqahqara qadaad qadaad buu ninku u laabtay ayib waxaa loola yimaadaa cadadkiisa iyo tiradiisa tiradiisa oo waa maxay darabtu waan garaacay darbatayni laba garaacitaan oo darabaatin oo garaacitaan garaacitaamaan garaacay adigu nooca uu yahayna wuu caddeeya darabtu waan garaacay darb alamiiri sida uu amiirku wax u garaaco baan u garaacay waa nooca darabtu waan isoo socota kaadiya darabtu darbatayni laba garaacitaan baan garaacay darabtu darban shadiidan mid daran baan garaacay haddaba masderkaas isaga ahaa saddexdaa kolkii loola yimaado itifaaq mid waa la jamciyaa waana la mufrad iyo jamac intabaad ka dhigi karta saartaad dhahaysaa midna bilitifaaq lagama dhigi karo midna khilaaf baa ku jira iska daray laakiin waqad uqiima alwasfu walaalaatu waa ka marka waqad uqiima alwasfu wasfigii in la joojiyaa la arkaa xaqiiq ahaan tilmaamihii iyo walaalaatu aalooyinka wixii wax lagu samaynhayay muqaamahu maqaamahu wlcadadu cadadkiina in la istaajiyaa la arkaa alahbaatu ee sugnaa naxwu darabtu waan garaacay alcabda addoonkaan garaacay sawtan garaacitaan ul baan ku garaacay ul waa aladi kadibna faharaba wuu cararay nin la garaacay maxaa u yaalla wadrib waxaad garaacdaa ashadda darbi garaacidda tan ugu daran waa nooca ayo man yaksha rutaba ruyaba meelaha shakiga qofka istaaga qofka taagmida xun ee meelaha dadku kaga shakiya istaaga garaac waa lagaa ku dheh waa edbi weeye ayib wajlidu waxaad jeedashaa fi lkhamri khamrada arbaciina jaldatan afartan jeedal waa cadadkii waxbisu xabsi mithla xabsi mawlan xabsan xabsi oo mithla mawlan nin sayida xadhig u xidhay ah cabdahu addoonkiisa waa noociisa wuxuu ku yihi musanifka halkan uu kaga hadlayaa so maanta o dhan maynaan kasoo hadlaynin masderkii so maynaan kaso hadlaynin masderku waxan waa mansuub wa awjabad lahu nuxaatu nasba soo maahayn waxaa dhici karta masderkii intii la gooyo oo la tuuro meeshiisii in la istaajiyo ama wasfi tilmaan baa meeshiisi la dhigi tilmaantaasa waxay kutusinaysaa masderkii ko ama tira la dhigahaya inta masderkii la iska gooyabaa tira la dhigahaya ama masderkii intii la gooyabaa aalo la dhigayaa meeshii aaladii wixii wax lagu sameeyebaa meeshii la dhigayaa waxaa naaib ka noqon masderkii saddexdaa shay ayib wuxuu ku uhi marka wasfigii wuxuu u horreysay waqad uqiima alwasfu kuhi wasfigii wasfigaasi waa maxay bimacnaa wasfigaa wuxuu istaagayaa meeshii masderka markaasuu nasboomahayaa sidii masderku uu nasboomi lahaa haddaad nin meeshiisi seexato dee wakiil baad ka tahay wuxuu samayn jiray waa inaad samayso haddaad nin maanta geeliisa dhaqanaya u tagto tirada kacis iska tag de waa inaad geel u dhaqdo soo maa mithaalkiis matalan ilahi wuxu ui subxana wa tacaala wa kulaa minha ragadan wa kulaa cuna minhaa jannada xaggeeda ragadan cunitaan waasac meesha maxaa ku jira wasfi ragadan baa meeshaa ku jira aklan waxaan aklan ragadan aklan cunitaan oo raqadan masderki waa maxay waa aklan waa la gooyay marka meeshii marka maxaa istaagay raqadan oo wasfigii abaa istaagay marka wasfigani marka muxuu naaib ka yahay masderkii aklan ahaa ayib siba wey baa isagu arrinka khilaafsan wuxuu leeyahay maye waxa uu ku nasbisan yahay ma aha masder inuu naaib ka yahay waa xaalo laga fahmay ficilka laga fahmay wuxuu ku uhi walaalaatu aaladiina sidoo kaleeta naaib bay ka noqonaysa walaalaatu baa la istaajinaya meeshii masarka waxaa la dhigaya aalo aalaad waa jamcu aala aaladu waa waxa lagu sameeyo waxa wax lagu dilo waxa wax lagu gawraco hindidu waa aalo telefoonku waa aalo xataa naxwadu waa aalo oo maxay aalow tahay maxaa lagu samaystaa diinta ilahay baa lagu fahmaa kayafhamu maaani alqur'aani wa sunati daqiiqati lmacaani waxay idhahdeen nin kitaab qur-aana la soo baxay matalan ba ama xadiid ama fiqi oo aan naxwada qorin waa nin gaajaysanoo neef aria intii loo gawracay intii neef ari a la siiya baa la ho neef weyn oo ai hadii lagu hor dhigo seeda haysaa waa inaad horta hesho mindidii aad ku qalan lahayd aad ku gogoosato waa aalo laakiin maqsuudku sharcigaa loo socdo wey iyada maaha sharcigu ayib aaladii ayaa maqaamkeedii la istaajinayaa markaasay nasboomaysaa aaladii baa la nasbinayaa masdernimaana lagu nasbinaya alada lagu nasbinhayaa marka ayib <laughs> mathalanba waa maxay mithaalkiisii matnigu musanifku inoogu mithaaliyey walcadadu cadadkiina waa lagu nasbin intii masderkii la jaro baa meeshii tira la istaajinhayaa tira meeshii la istaajinhayaa mithaalkii marka hadda mithaalka aynu marka u laabano bes matnigu waa cilmiga cilmigu waa nasb waa matniga saddex baa la dhigayaa baa la uhi wasfi aalo iyo darabtu waan garaacay alcabda addoonkii sawtan ul ku garaacay war waa hadda aladii weeye haddaba meeshan maxaa ku jira darban oo bisawdi aan ku garaacay darban ba meeshaa ku jirtay faharaba markaa wuu caray faharaba waa iska taamulbeyt gobay ku qurxiyey wadrib waxaad garaacdaa ashadda darbi garaacidkan ugu daran garaacidkan ugu daran waa la midka kana wasfigii darban oo ka ashadi darbi ah waa wasfi man yaksha man kana waxaan leenahay waa qaybti labada waa wasfigii darban taas ooma jeedid oo ka ashadi darbi ah man qofka yakshaa daboolaya alriyaba shakiyada man yaksha riyab intana waa tamamulbeyd oo gabiga ku qurxiyey laakiin waa maxay yaksha riyab waa gobay waa mihaal fiicano akhlaaqda waa la ilaaliyaa dac maa yuriibuka ilaa maa laa yuriika haddaadan adigu khamriga cabin laakiin dukaanka khamriga lagu cabaad agtiisa istaagto soo ceeb maaha waxaad dhici karta adoo basba iskaga sugahaya intuu qof ku agmaro ku arko in la yidhaahdo hmm, wakti dambe le waxaan arkay hebelo <laughs> khamriga horsataag warya le ninku khamriga cabaa lo ohanaya iska ilaali meelaha lagaaga shakina leanahu naftaadina waad ceebaysay dadkiina waad dambaajisay nabigu maalin isagoo gabadh xaaskiisaa dhaweeyey oo soo laabtay bay laba asxaabi baa arkay way carareen way ordeen istaaga buuhi calaa rislikumaa wuxuu yidhi waa safiya waa xaaskaygii waa ehelkaygii waxay yidhi subxaana allah inaan nabiga ilaahay u malayno xumaan shaki wuxuu hi waxaan ka baqay shaytaanku inuu qalbigiina wax ku tuuro halaagsantaan soo ma jeeda bimacnaa iska ilaali waxyaabaha shakigu ka imaan karoo dhan iska ilaali adoo lagu ogaa matalan ba adoo doobahoon wax gabadha qabin haddaad intaad tagto ood soo gursato aad gabadh soo gursato anigu kuma ogin gabadh ma dhinaca haysta ku aranay kolkaad aragta inaan ku firman tara wana soo gursaday waxaa dhici karta in lagu shakiyo matalan ood iska marayo walaasha oo kale la socda wadaadku gabadh bu la socda baa lagu dhihi karaa soo ma jeedid marka haddaad aragto qofka meelaha shakiga istaaga iska ilaali war horta adu maxaad meel xun istaagtaa bay yidhahdeen somaalidu <laughs> soomaalidu waxay ugu necab yihiin weligaa meel xun lama istaago mahma badan bale weligaa meel xun lama istaago ya meel xun istaag haaba meel xun joog bay dhahanaa sodoodii baa dharbaaxday niri baa le maxay yidhahdeen maxaa ku istaajiyay meesha horta kugu dharbaaxday <laughs> leanna isagaa meel xun istaagay iska ilaali wajlidhu garaac fi lkhamri khamrada ninka cabay arbaciina jaldatan afartan jadal ku dhufo meeshaas lo fiirso waa cadadkii hadda waa tiro lakin meeshan maxaa ku jira masderkii baa meeshan ka go-an oo ah ilan waa gar meeshan wax laga keenay masderku wey bani soo maaha jaldan oo arbaciina jaldan ah afartan jeedal ku dhufo marka masderkii jaldan aha inta la tuuray ba meeshiis waxaa la dhigay maxay cadadkaasaa la dhigay waxbisu waxaad xabaastaa mithla xabsin xabsi mawla waa inaad su idaafayso mithla xabsi mawla nin sayid ah xabsiga u xabaastay oo kaleeto cabdahu addoonkiisa oo xabaaskana wasfigii ninka xidh waxaanad u xidhaa sida nin xor ah oo addoonkiisii xidhay isma jeeda waa wasfigii weya ayib wrubama dmira ficl masdri ka qawlihim samca waطawca faqburi wamiluhu saqyan lahu waracya waintashaa jadcan lahu wakaya waminhu qad jaءa alamiiru rakda wاshtamala samaa warma ku darnaa labada meyd saddexda meyd waa kan waxba ma aha warubama udmira in la gooyaa la arkaa udmirada in la qariya wuxuu ka wadaa xudifa in la xadfaa la arkaa ficlulmasderi masderkan ficilkiisa ila masderkan ficil baa ku camal falay soo mahayn laakiin ficilkii ku camal falay baa la jaraya masderkii basaa la reebayaa ka qawlim hadalkooda ay yidhaahdeen samcan wa tawcan asmacu waan maqlayaa samcan asmacuka samcan wari maqal markaasaa tihi samcan meesha waxaa ku jira asmacuka samcan tawcan atuucuka waan ku ateecayaa tawcan fakburi arrinkaa ogow khabaradan bimacnaa caalimo wey waa ogow hadalkaa ogow wa mithluhu ka waxaa lamida saqyan baa lamida lahu saqyan baa lahu isaga u ahaaday wa racyan ilaalin baa lahu isaga u ahaaday waa maxay saqaahu llahu buu ahaa saqyan markaasaa saqaadii la iska gooyey ficilkii faacilkii way go-an yihiin meesha maxaa lagu reebay masderkii oo ah saqi waa aad bu ugu badan yahay wa racyan meesha maxaa ku jira racaahu llahu racyan wa in tashaa haddaad doonto waxaad tidhaahdaa ood habaarayso jadcan lahu wakayan sangoyn baa u ahaatay gubitaan baa u ahaaday meeshu wuxuu asalku ahaa jadacaka allahu jadcan baa sidoo kale qadcan lahu waa maxay qadacaka allahu qadcan jadcan jadacahu allahu jadcan lahu haddaa haddan nin ku jadcan lahu waa sanka alla ku goo waad habaaraysaa habaaraysaa wa minhu waxaa kamida masderkii qad jaa alamiiru amiirkiibaa yimid rakdan xaal uu yahay kii muxuu ahaaye ruclaynhaya amiirkiibaa yimid isaga oo ruclaynhaya rakdigu waxaa weeye waa durduradii geela soo garanaysaan dadkana waa ruclaynta markii la ruclaynhayo washtamara wuu isduuduubay asamaaa sidii qof dhagoolaho oo kaleeto idaa tawadaa kolku weysaysto meesha waxaa ku jira haddana jaa alamiiru ragdan soo maaha jaa alamiiru amiirkiibaa yimid ragdan oo ka ragdi lamiiri isagoo ku socda washtamala samaa ninkiibaa isduuduubay ishtimaalan baa meeshaa ku jira ishtimaalan oo kashtimaali sama ninka dhagoolkaasi isu duuduba istimaalka waxaa la yidhaahdaa ninku markuu matalan ba isduuduubo macguusta oo kaleeto geljir u qarqarayo intuu galab lugahana soo sudhaa dhag waa kiu nabigu nahiyey sal alla alay slam waa inuu qofku isduuduubo meel u furan san jirin bimacnaa hebel intuu weysaystay sida dhagoolka isu duuduubay waxay ka wadaan dhagoolka waxba maqlo meel buu yimaadaa iska duudu war maxaad sida dhagoolka meesha ugu duuduuban tahay silama yidhahda bimacnaa wax ma maqlayo shanqar ma maqlayo isma rogayo wax ma dareemayo iska jifa isagu markii hebel wuxuu isu isu tuuray muxuu ahaaye sidii qof dhagool aho oo kale wallahu subxaanahu tacaala aclam